أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تدري خلقك فسواك facadalaka fi ayi suura insaanka waa loo taaglaaya wixii laguu keenay cibaado inay taad fahmaysaa oan wax kale laguu abuurinba xaggaad ku dambayn doontaa inaka mayitun waa dhiman doontaa meel kale kuu dambaynaysa ilaahay baa ku keenay cibaaduu ku keenay waadna dhiman oo ilahay baad hortegi doontaa man marka haddii aad intaad joogtay fiican tahay oo camalkaaga wanaajiso ma ilaahay baad wax tartay jawaabtu waa maxay mayadaa wax istare in axsantum axsantum lianfusikum wain asa'tum falaha haddaad dee wanaag samaysaan idinkaa wanaag samay soo qalbigiinna iyo waxa calooshiinna ku jira waa lala socdaa rabbukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kaana lilaawaabiina afuura waa lagaa warhayaa calooshaada wax ka guuxaya qalbigaaga daacad iyo diin iyo khayr iyo dacwo iyo ikhlaas iyo daarta aakhira iyo alla agtii waxa yaalla inaad rabto iyo in ahdaaf kale kaa guuxayso waa lagu ogyahay rabbukum aclamu bima fii nufuusikum in takunuu saalixiina fainahu kaana lilawaabiina afuura marka qof saa looga warhayaa tahay muslimka ah haddaa wanaag samaysana naftaada u samaysay haddaa xuma samaysina adigaa eeli doona man baطaa bihi camaluh lam yusric bihi nasabuh marka muslimka ahaa waa inuu saa isugu warhayo intaasi waa muqadima ama waa gogoldhig mawduuceenna ah istiqaamadu marka la tacriifiyo waxay culimmadu tilmaamaan inay tahay suluuku siraati almustaqiim waddada mustaqiimka ah in qofka ku qumanaado oo ku toosnaado ayaa la yidhaahdaa waana diinta toosan diinta qayimka ah inaad ku toosnaato oo aadan midigna uga leexan bidixna uga leexan tamartaada intii ah tayadaada intii ah diintaada intii ah aqoontaada intii ah dadaalkaaga intii ah inaad toosnaatid oo ilaahay shareecadiisa diinta ku toosnaatid daahir iyo baatinba waa waxa lagaa rabo isla markaa waxaa garab socda waxyaabaha manhiyaadka iyo muxaramaadka wixii laguu diiday ee lagu yidhi ha samaynin ama lagaa xarimay inaad ka fogaataa la rabaa daahir iyo baatinba oo aadan hunguraynba waxaa dhacaysa mararka qaarkood wax lagaa xarimay in lagugu ibtileeyo oo lagugu imtixaamayo bal inaad waxaa lagaa xarimay inta laguu soo dhaweeyo ama laba sahlo lagu eegayo bal inaad waxa kan ku daadanayso iyo inaad ka dhowrsanayso maalan qur-aanka rabbigay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dadkii markuu la hadlayay muminiinta ahaa xilligii quraanku soo degay maalanba ka soo qaad saxaabadii rasuulkii sal alla alay wasalam iyadoo aayaddu inagoo dhan baydnala hadlayso yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum dadiioo muminiinta ah ugaadha yaan la dilin idinkoo maxay ah wa antum xurum idinkoo maxay ah maxay noqonaysaa idinkoo muxrimiin ah soo maaha oo xujaaj ama muctamiriin ah waa la yska dhaafay xajkii baa la gaaray waa la soo baxay awr iyo fardo iyo gadiid baa la soo qaatay duurka iyo jeexa iyo ayda ugaadhay ku jirtay biciidkii iyo gerigii iyo sagaaradii iyo wixii o dhan baa lasoo saaray bannaankaa loo soo saaray markaasaa awrtii iyo fardihii ay wateen saxaabada bay saa u dhex maraysaa waa bahashii la baacsan jiray ee dabinka loo dhigi jiray ee falaadha lagu diri jiray ilaahay muxuu leeyahy tanaaluhu aydiikum warimaaxukum liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilgayb ma ujeedaa bahashii lagu dhibtoon jiray waa tanaaba faraskii bay ag maraysaa oo awrkii bay ag socotaa oo socotadii xujaysii bay dhex maraysaa sidaa qofku hadduu yidhaha wuu soo qaban karaya ugaadhi buu saa usoo qabanaya hadduu warankiisa sidaa yidhah markii waa ku mudi karaya maxaasaa loo yeelaya liyaclama allaahu man yakhaafuhu bilgayb ilaahay wuxuu rabaa inuu muujiyo waa og yahay waa cilmu duhuure qofka rabbigii ka cabsanaya subxaana wa tacaala waxaa dhici karta waxa lagaa xariim marka qaarkood in albaabadooda laguu furo haye waa lagugu fiirinaya marka bal inaad waxa kan boobtid oo dhex geshid ama faraha la geshid iyo inaad tiraahdo wallahi waxaan ilaahay iga xarimay anaa ilaahay ugu imtixaamaya banaanka aad ka joogsato marka waxaa la istiqaamada caynkaasaa la yidhaahdaa inuu qofku saa u toosnaado oo rabbigii subxaanahu wa tacaala uu ku xidhnaado qur-aanka bal fiiri basharka bani aadamka rabbigay wuxuu og yahay inaanu boqol kiiba boqol toosnaanaynin markaasa alla wuxuu leeyahay fastaiimuu ilayhi wastairu fastaqiimuu ilayhi ilaahay subxaana wa tacala shareecada iyo diinta ku toosnaada wastafiruuhu ilaahay dambi dhaaf weydiistaa la yidhi micnaha ku jira muxuu yahy toosnaanta wax badan baa la gaabinaya waa la khaldamaya haddii la khaldamo hala soo noqdo markiiba hala soo noqdo oo waddadii ha lagu soo noqdo ila qofku markuu wadahayo ka leexdo wuu kusoo noqdaa soo maha haddii xoogaa aad khaldantiid fastafiruuhu wastaqfiruu ilaahay dembi dhaaf weydiista oo soo noqda wixii gaabis iyo gaboodfal ah ina aladiina taqow idaa masahum taa'ifun min ashayطaani tadakaruu faidaa hum mubsiruun markiiba waa isxusuusanayaan haddii shayطaan wax yeeleeyo rasuulka xadiidkiisii ittaqi illaaha xayumaa kunta alla ka cabso meel kastoo aad joogtid haddaad keligaa tahay dad la socotid xaafadii joogtid suuqa maraysid meel kasta waatbici alxasanata sayi'ah ma ujeedaa xumaha kaa dhacay wanaag raaci baa laleeyahay xumaa hadduu kaa dhaco wanaag ka dabagee intaa waa la khaldamaya in le bashar baa layahay sidaa awgeed markaa aimadii muslimiinta qofku inuu toosnaado macaani badan bay ku sheegeen abubakr sidiiqoo kale wuxuu leeyahay radi allahu tacaala canhu istiqaamo markuu ka hadlayo allaa tushrika billahi shay-an waa inaadan ilaahay shirki u samayn ama shirkigu ha yaraado ama ha weynaado inaadan midna u samayn cumar bn khaaab oo kale wuxuu leeyahy an tastaqiima cala almri wannahyi istiqaamo waxaa la yidhaahdaa inaad amarka iyo nahyiga ku toosnaato walaa taruuqa rawqaana faclab oo aadan sida dawacada oo kale aadan u dhaqmin dawacadu waa wax milicsi badan saa uma socoto markay soconayso saasay tiraa marba docbay eegeysaa waxaan ku dha waa marba docbay eegeysaa oo waxa wey marka sida dawacada oo kale inaadan u socon oo bimacnaa waddadii baan hayaa xagga u leexo waxbaan xaman waxbaan khiyaamayn waxbaan dili been baan sheegi wax xumaan baan samayn waa caynkan haddana muslim baan ahay war adigu muslimkaaga muslimnimadaada fara badana muslim baana been baan sheegi muslim baana waxbaan khiyaamayn muslim baana waxbaan caayi muslim baana waxbaan dili muslim baana saasaan yeeli dee isma qaban karti bal adu iswaafaji marka sida dadawacadan oo kale lexleexashadeeda oo kale iska ilaali buu leeyahay cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu cumaan bn cafaan oo kale wuxuu leeyahay radi allahu tacaala canhu ardaa alistiqaamatu ikhlaasu lcamali lilah istiqaamadu waa in camalka ilaahay loo saafi yeelo subxaanahu wa oo illa dartii ay kaa tahay wax walbo aad samaynayso faman kaana yarjuu liqa'a rabbihi falyacmal camala saalixan walaa yushrik bicibaadati rabbihi axada haddii rabbi rajo kaa hayso la kulankiisa waxa wacan inaad berito la hor tagto maxaad samayn camal wanaagsan sameeyoo shirkiga iska dhowr cali bin abi aalib wuxuu leeyahay istiqaamadu waxa weeye waxa weeyaan biannaha adaau lfaraa'id adaau lfaraa'id biannaha adaau lfaraa'id waajibaadka inaad gudato ayaa la yidhaha istiqaamo alxasanu albasri raxmat ullaahi calayhi wuxuu leeyahay istaqaamuu calaa amri illaahi facamiluu biطaacatihi wاjtanabuu bimacsiyatihi istiqaamuu cala amri illah dadka mustaqiimiinta ah amarka ilaahay bay ku toosnaadeen waxay ku camal faleen facamiluu biaacatihi alla aacadiisii bay ku camal faleen oo way la yimaadeen wاjtanabuu macsiyatah macsiyadiisina way ka ijtinaabeen oo way ka fogaadeen mujaahid ibnu jubra sayid lmufasiriin wuxuu leeyahay istiqaamuu calى shahaadati an laa ilaaha ila allah xataa laxiquu billah waxay ku toosnaadeen kelimatu tawxiid ilaa ay maxaan ku yidhaahdaa la kulmeen iyagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala sidaas uu ku ogyahay xaalkooda qataade oo kale wuxuu leeyahay alistiqaamatu calaa aacati illah istiqaamo waxaa la yidhaha qofku inuu daacada ilaahay ku toosnaado oo aadan ku ciyaarin xilka ku saaran ee waajibaadka ah ee diiniga ha ku ciyaarin waayo rasuulku wuxuuba ku tilmaamaya ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjaz wixii ku anfacaya adduunya akhira ku dadaal ilaahay subxaana wa kaalmayso camalkaaga yowmiga ah walaa tacjaz can camalika alyawmi waajibaadka maalintii ku saaran ha ka caajizin gudo oo la kaalay baa rasuulku leeyahy calayhi salaatu wasalaam sufyaan athawri wuxuu leeyahay alcamalu ala wifaaqi qawli istiqaamo waxaa la yidhahdaa alcamalu calaa wifaaqi lqowl camal qowlka waafaqsan baa la yidhaahdaa qof aan camalkiisa iyo qowlkiisu iswaafaqsanayn sax ma aha ma ujeeda waayo waxaad noqonaysaa qof aan dhagihiisa iyo afkiisu ismaqlayn baa tahayba war isuma haysid markaa rabiic ibnu khusaym wuxuu leeyahay istiqaamo waxaa la yidhaahdaa alicraadu camaa siwa allah alcraab camaa siwa allah inaad ka jeesato waxba aadan bidinba waxba aadan moodin ilahay wixii ka haray oo bini aadam adiga kula mid ah oo aan ku dili karin ku noolayn karin janno ku geynayn naar kaa badbaadinayn dhib iyo dheef ku hayn maxaad iska tusi maxaad iska maqashiin muxuu kugu biirin waxaad kaba soo qaadaa asxaabu alqubuur sida ibnu qayim tilmaamo asxaabuulqubuur ka soo qaad bini aadamkan aad istusayso muxuu kugu kordhinaya haddaad istiraas maqashii ama ha ku ammaano ama maxaanku idhaahdaa ha ku jeclaado ama ha ku maqlo muxuu kugu biirin kaba soo qaad haye ismaqashiy istutus muxuu kugu biirinaya maku dili karaa maku noolayn karaa maku caafimaadin karaa xanuun ma kaa qaadi karaa wax maku tari karaa janna maku geyn karaa naar ma kaa cin karaa maya fajcal ka asxaabi lqubuur marka dee asxaabuulqubuuroo ka soo qaadba waxba kuma tari kara bini aadamkii maxaad iska tusi adin baa markaa isla goynaya birito sow maaha ilahay markaad la kulanto jala wacala marka waxa uu leeyahay sufyaan athawri waxaa looga rabiic ibn khusayn baan ujeedaay alicraadu cama siwa allah ilahay wixii ka soo haray waxba ha bidin waxba ha moodin isaga jeeso alfudayl ibnu ciyaad oo min atbaaci taabiciin ah wuxuu leeyahay istiqaamadu waxaa la yidhahdaa azuhdu fi lfaniya waalragbatu fi lbaaqiya azuhdu fi lfaniya in qofku iskaba naco adduunyadan dhammaanaysa tegaysa iyo walragbatu fi lbaaqiya inuu qofku jeclaysto maxaan ku idhaahdaa tabaaqi noqonaysa tabaaqi noqonaysa waa tee ya aakhiro wey soo maa ta tegaysaana waa adduun adduunku marka qiimo laha wama alxayaatu dunyaa fi laakhirati ilaa qaliil wax yar wey buu ilahay leeyay subxaana wa tacaala asheekh ibnu islaam ibnu taymiya caleyhi raxma kitaabuba isagu leeya alistiqaama la dhaho wuxuu leeyahy shekh islam ibnu taymiya alistiqaamatu calaa maxabati illaahi wa cubuudiyatihi istiqaamadu waxa weeye qofku inuu ilaahay jacaylkiisa iyo cubuudiyadiisa u caabudaayo inuu ku toosnaado wa cadamu liltifaati canhu yumnatan aw yusraa cadamu liltifaat waa inaanu ka jeesan midig iyo bidix midna waa aanu ka jeesan mar kale wuxuu leey shekhulislaam alharawi raximah llah alijtihaadu fi iqtisaad dhexdhexaysiga in lagu dadaalo ayaa istiqaamo ayaa la yidhaahdaa marka istiqaamadu waa kalimaad jaamica ah, ama waa kelmad waxa aan soo sheegnay oo dhan waxaasoo dhan ee kala duwani waxay kulminayaan istiqaamadii bay kulminayaan oo jamcinayaan marka laysu wada ururiya hadalada salafka oo dhan alimaamu alqurtubi calayhi ullah isagoo ereyadaasoo dhan jamciyey wuxuu leeyahay haadihi alaqwaalu wain tadaakhalat aqwaashatani haba isguda gasho oo ay su ekaato ninba si ha u tilmaamo fa talkhiisuhaa marka lasoo koobo waxa weeyaan ictadiluu calaa aacati illaah ilaahay aacadiisa ku toosnaada ictadiluu calaa aacati illah ilaahay aacadiisa ku toosnaada caqdan hadday caqiide tahay wa qawlan hadday hadal tahay wa ficlan hadday ficil tahay wa daawamuu calaa dalik arrintaana joogteeyoo daa'ima micnuhu waa intaas marka waa hadal runtii khulaaso fiican leh caqiide adigu ha isqancin keliga wakhtiga hadda joogno isqancintaa badan qofka inuu isqanciyo baa badan inaad adigu isu qaadato ayaa mushkilo ah waxyaabaha jira waxaa ka mid a ah iminka qofku inuu isugu qaato keligii muslim inuu yahay keligii muslim wax la yidhahdo inuu inta kaleba dadku sax maaha isagoo maa muslim oo saxan inaadan isqancin biduuni cilmin wa xikmatin wa basiira inaad isqancin oo aad de muslim keligaa iska dhigin keligii saxane keligii maxaanku yidhaahdaa keligii xaqa u taagane oo xaqa u waafaqsanaade keligii daacad maxaanku yidhaahdaa keligii mutadayin keligii qumane inaadan noqon oo caqiidada iyo saxa ah cilmina u baratid shareecada iyo barashadeeda aad aqoon u yeelatid dadka ahlu wadadan kaaga horreeyey adigu shalaad dhalatay intiinan hadda meesha fadhidaa dad dhallinyaro ah baad tihiin wixii waxaad u badan dowladdii soomaaliya markay burburtay koob iyo sagaashankii wixii dhashay waad u badan tihiin qof qof baa laga yaabaa haddii la tiriyo aan badnayn aan toban qofba gaarin ama ka yar in dhowr iyo siddeetanka ay dhasheen baa dhici karta iyadoo la xijaaban yahay baad aragteen iyadoo dugsi la dhiganaya baad aragteen iyadoo masaajidii kutub lagu akrinaya baad aragteen iyadoo sunnihii muuqanayaad aragteen iyadoo shar barnaamijkii la wado saxwadii saa u boodayso dacwadii khayrku socdo baad aragteen ma moodeen gabadhu inay xijaaban tahay iyadoo xijaaban inay dhalatay miyaad u malayseen gabadha waa maya hawshani dad baa cimrigoodii iyo caqligoodii iyo maalkoodii iyo waktigoodii iyo aqoontoodi dad baa geliye u huray dad baa geliye u huray sheekh cabdilqaadir nuur faarix ma taqaanaan calayhi raxma baa ii sheekeeyey maalin wuxuu igu yidhi xamar magaalada la yidhi anagoo jooga oo subax soconayo dariiqa haya wuxuu yidhi gabadhu marka waxaan soo u soo joognay buu yidhi gabadhu marka ay gabadhaas maanta waa xijaaban tahay bilowga ay ahayd waa gabadha iskuulka shaar gacmo dheeraah ku tagta saraawiil baa la qaadan jiray hadda xijaabo gonooyin baa la qaataa saraawiil swaaliga shaar baa gabadhu qaadanaysa waana shaarka waa gacmo gaab timihu waa qaawan yihiin wuxuu yidhi waxaan u joognay gabadha marka waa xijaabantay marka la yidhaahdo shaar gacmo dheerana ay qaadato gambana madaxa saarato timaha asturato heerkaasaan usoo joognay maalin baa waxaa dhacday buu yidhi waxaan arkay gabadh sariireedka waaweyn soo arag intay huwatay subax socoto oo waxun suuqa ka iibsanaysa ilmo yaroo ay dhashayna daba socdo waa go' weyn moogtahay haddii qofku hagoogtaxunbaa ka soo haraya dacalkii go'a buu haystaa ilmihii yaraa buu yidhi markaasaan u bogay gabadhaas waan soo gaaray buu yidhi markaasu waxaan ku yidhi buu yidhi midda maryaha gaagaaban xiratee aan xijaabnayn ilmaheedu dacaluu ka qabsado ma helo waan ku yidhi buu yidhi yani baash heer bay joogtay marka soomaalidu waxay tidhaha waa la shubi jiray shalaa dhalatay ma taqaanaan meeshan aad joogtaan af soomaaliga cirir ku ah moogtahay marka waa la shubi jira shalaad dhalatay yani hawshani waa dacwadani khayrkan dad baa waxay noqotay marka keligii qumane keligii saxane sheekha aan ka sheekaynayo taagan inuu madaxa ka toogtay salaad casar ya marka wakti wareersan baa lagu jiraa nolosheennana adag wakti adag bay ku beegantay marka inaad fahantaan dacwaddan iyo diintan iyo khayrka kani dad baa cimrigoodii noloshoodii caafimaadkoodii cilmigoodii waktigood u huray oo ku bixiyey heerkaasi soo gaadhay marka midhaha la guranayo bay soo gaadhay oo ay ku socotaa marka in la fahmo oo waxaanku idhaahdaa qofkii qowl ahaan iyo caqiida ahaan iyo ficil ahaan uu qofku toosnaado wadadan marka qofkaagan dada dhalinyarada ah ee hadda shaxwada iyo shareecadii iyo diintii iyo sunnihii la jaan qaaday waxaad u baahan tahay laba qodob waxaad u baahan tahay ciddii wadadan soo martee kaaga horraysay ee dhalinyaranimo ilaa ciro ay ku ciraysan oo ku gaboobeen ku taagan inaad waraysato ila hadda markaad meel ku socoto qof tilmaam baa tidhaahdaa gurigaa xaggee loo maraa halkaa mar waddadaa ka leexo sidaa dhebuu ku dhahaya sooma dadkii waddadan soo maray ee da'diina marka uu ahaa ilaa maanta isagoo qofki gaboobayba ina ay dhimatay inay gaboobeen inna ku daba jirto waddadaa dadkii soo maray in la waraysto oo taariikhda laga qaato oo wixii lugooye ahaa ee la arkay iyo wixii lagu guulaystay layska waraysto iyo inaad diinta iyo shareecada barataan oo cilmiga iyo taxsiilintiisa ku dadaashaan labadaasaa la rabaa weliyahaan gaar ahaan dumarku gabadhu intaanay xil fuulin oo mas-uuliyadii qoys aynay qaadin jaanis fiican bay haysaa lakiin hadday hooyo noqoto waxaa laga yaabaa dee qof qof ka tego dadaal badan mooyaane in jaanisku si ku noqdaa dhici karta marka intaa in badan in lasii faa'iidaysto la dadaalo dadka ahlu iyo culimada lagu xidhnaado diinta iyo khayrka laga qaato waa shaygaan idin dardaarmaya ee muhiimka ah istiqaamadana qayb ka noqon kara rasuulku sal allahu alay wasalam isagoo maqaamaadka istiqaamada ka hadlaya wuxuu yidhi sadiduu waqaaribuu sadiduu toosnaada oo sharciga ku toosnaada waqaaribuu dhadhoweeya haddii aad boqolkiiba boqol keeni kari weydaan inaad ku dhowaataan bal isku daya oo sadaadku waxaa la yidhahdaa alwusuulu ilaa xaqiiqati alistiqaama asadaadu huwa alwusuulu ilaa xaqiiqati listiqaama istiqaamada xaqiiqadeeda la gaaraa sadaad la yidhahdaa oo waxaa weyn de in la asiibo aqwaasha iyo acmaashaada iyo afcaashaad samaynayso inaad asiibtaa la rabaa qaaribuu makunaa nabigu leeyahy sal alla alay wasalam waa ku dadaala ijtahiduu fi lwusuuli ila sadaad ku dadaala inaad sadaadka gaadhaan weeyaan hadda maalan haddii halkaa bahashan iminka halkan dhexe taala fotograafkan meeshan yaal wax lagu duubo iminka haddii la yidhaahdo inteennaa halkaa fadhida ha la shiisho wax lagu dhufto kulligeen miyaan la helayna waxaan ku dhufanayno qaar waa ku dhufanayaan qaar waa ku dhowaynayaan qaar waa dhaafinayaan qaar waa ka soka ridayaan qaar waa ka fogeynayaan soo ma micnaheedu waxaa weeyaan shareecada iyo diinta waddada mustaqiimka ah tusaalaha wax lagu fahmaayey ku toosnaa inta tabartiinna haddaydan ku toosnaan karin isku daya bal inaad ku dhawaataan ku dhawaataan isku daya micnuhu waa saas marka de qofkii ku dhuftana wuu asiibay qofkii ku dhawaadana waa sigay baa la yidhaha sooma marka inaad ku dhawaataan oo ku sugnaataan waa hadafka iyo ujeedada la rabo ee barnaamijku ku hagaagayo ayib ahmiyadda ay leedahay qofku inuu istiqaamadii diinta ku toosnaado ko waxaa ah qofku wuxuu xaqiijinayaa oo si dhab ah u dhadhaminayaa ogaanayaa hadafkii loo abuuray maxaa laynoo abuuray innaga ya cibaada laynoo abuuri sooma ile nolosheennu xayawaan kama duwanaanaysa haddii kale wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun jinka iyo insiga cibaado un baa laga rabaa aayaddaasi laamka ku jira jinka iyo insiga la sheegaya waa muminiintii jinniga iyo de muminiintii insiga cibaada ilahay ka rabaa subxaana wa tacaala wixii dee gaaloobyadugu meel kale loo diyaariyey walaqad dara'naa lijahannama kaiiran soo lama odhan jin iyo insiba halkaasaa la geenaya wixii gaalo ah wixii muslimayna cibaada laga rabaa marka qofku wuxuu xaqiijinayaa ujeeddadii loo abuuray ee cibaado ah uuna ku liibaanayo qofku waxaa ka mid a ah waxyaabaha ahmiyaddeeda ku tusaya alle subxaana wa tacaala rasuulka wuxuu amray inuu xaqiijiyo oo xaqiiqada iyo dhabta istiqaamada uu gaadho qof kastana waa la amrayba fastaqim kamaa umirta waman taaba macak ma ujeedaa sidii laguu abuuray u toosnow innagana waa laynaka rabaa toosnaantaas falidaalika fadcu wastaqim kamaa umirta sida lagu amray u toosna baa ilahay leeyahy subxana wa tacaala addoon la leeyahay baa tahay qof siduu doono u dhaqmi kara ma tihid addoon la leeyahay baa tahay wixii laguu sheego ee laguu sharciyeeyo ee lagu amro la kaalay oo la imow baa lagaa rabaa rasuulka markii la yidhi ciradan kugu taalla maxaa yani huud suuratu hud ayaa ciradan iga soo saartay iyo walaalaheed buu nabigu yiri sal alla alay wasalam aayadan baa ka mid ah salawaatu ullahi wasalaamu calayhi rasuulku sheegayo waa aayad runtii aad u kulul wey fastaqim kamaa umirta sidii lagu amray u toosnow ayaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala bal rasuulkaba maaha e ambiyadii ilaahay soo diray laftooda waa laga doonaya istiqaamada nabiyulaahi muusa iyo haaruun alle markuu ka warramay wuxuu yidhi qad ujiiba dacwatukumaa fastaqiimaa ma ujeedaa dacwadiina waa la ajiibay toosnaada toosnaada meesha waxaa laga fahmayaa ducada asbaabaha lagu aqbalo lafteeda waxaa ka mida toosnaanta ka a qof inuu toosan yahy ayaa ka oo ilahay shareecadiisa ku toosan yahy ahmiyaddeeda waxaa ka a rasulku sal alay slam xadiidkaa garanaysaan ninkii u yimid ee sufyaan muxuu ku yidhi ibn cabdillaahi thaqafi rasulku wuxuu ku yidhi qul lii fi lislaami qowlan laa as'alu ah, canhu axada hayrak nabigu muxuu ugu jawaabay qul aamantu billahi uma staqim ilaahay baan rumeeyey dheh oo ku toosnow shareecada iyo sunnihii diintii ku toosnow ayaa nebigu lehy alayh isalaatu wasalaam haddaba waxyaabaha muhiimadeeda haddaynu ogaanay iyo qiimaha ay leedahay innaga waxa idinla gudboonay waa maxay inaynu ku dadaalno intaan toosnaan karno saas weeye markaasaa ilaahay cimrigaagu barakaynaya oo cilmigaagu barakaynaya oo caqligaaga iyo ra'yigaaga iyo jidhkaaga iyo noloshaada iyo adduunkaaga iyo aakhiradaada waa lagu barakaynaya haddaad dhimatana kaba sii fiicanba barakada kusoo gaadhaysa waa haddaad ka faa'idaysatid oo toosnaatid adaad dantaadi ku jirtaa asbaabta iyo waxyaabaha wasaaisha ah ee kugu kaalmayn karaya inaad istiqaamada ku toosnaato waxaa ka mid a oo alle subxaanahu wa tacaala addoonkiisa kutusaya inuu qofkan istiqaamadii joogo waxyaabaha asbaabaha istiqaamada keenta waa qofkan ilaahay horta inuu kula doono adiga baa kowka ah inaad toosnaatid oo fiicnaatid hadda bil rabadaan baan ku jirnaa qaar badanoo muslimiin aan soomayn waxna aan qabin baa jira soo ma qaar caafimaad qaba oo masaajidii la adimayo la aqimayo arkaya aan gelina ku tukanayn baa jira marka camalka saalixa ah in lagu tuso ad aragtid iyo waxaa kala duwan in lagu waafajiyo soo ma ogid hadda ka aan soomaynin wuu ogyahay soomku inuu waajib yahay markaas wuxuu cunaya xataa wuula dhuundhuumanaya ka aan tukanaynin salaaddu inay waajibtahy waa ogyahay xilligaa haddana waa ka lexleexanaya masaajidda iyo meelo kaloo gelaya marka adiga camalkii saalixa ah inuu saalix yama in lagu tusay haddana la waafajiyey so nimco kale maaha aad wixii samaynayso oo la imaanayso waa nicmo aad weyn marka ilahay inuu laabta islaamnimadaada ku sharxiyo sadrigaaga dabeetana uu alle ku hanuuniyo ku waafajiyo waa nicmo aad weyn tawfiiq iyo camalka saalixa ah qad jaa'akum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yahdii bihi allaahu man ittabaca ridwaanahu subula asalaam wayukhrijuhum min aldulumaati ila annuuri biidnih wayahdiihim ilaa siraati mustaqiim ma allah subxaanahu wa tacaala xaggii maxaa idinka yimid nuurun wa kitaabun mubiin nuur iyo kitaab cad baa idinka yimid yaa la siinaya yahdii bihi allaahu man itabaca ridwaanahu subula asalaam ilahay diinta shareecadiisa oo qofka raaca haddii muslim lagaa dhigay aad dadaashid haddaad dadaashid oo aad khayrkii iyo diintii iyo khayrkii wanaagii ku dadaashid ilahay waa ku tabantaabinaya والذين اhtadوا زاadهم hudى وآatاaهم تaqواaهم waa lagu sii toosinaya adigana ويkhrجهm miن الظuلمaaت ilى النuur بإdنihi وyhdيiهm إlى صراaط مستقيم waxaa ka mid a asbaabta alkhlaaص لlahi taعaalى وmutaabacaة الrasuuli slى الlaه عalيه وsلم qofku inuu ilaahay waxa uu samaynaya dartii u sameeyo wax uu kaga doonayo camalku haba yaraado waxay yidhahdeen culimadu alkhlaaص sir bayna alcabdi wa rabbihi khud hadihi alqaacida alikhlaasu sirun bayna alcabdi wa rabbihi ikhlaasku waa sir u dhaxaysa qofka iyo rabbigii subxaanahu wa tacaala haddii aad fahmi weydo sirtaas muhimka ah cibaadadaada wax kalay noqonaysaa bini aadan baa wax kula noqonaya miskiin ah oo gebigiisaba calooshiisa kaadihi saxara ka buuxdo waxba aan ku tari karin ba wax qiimale kula noqonaya aad camalka aad samaynaysa markaa isaga wax kaga doonaysaa ee tusaysaa sidaa awgeed ba allah wuxuu le wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin asbaabta waxaa ka mid a ah alistikfaaru watawba inaad tahay addoon rabbigii u toobad keenaya istikfaarna maxaanku rabbigii ula imaanaya subxaanahu wa tacaala oo towbadda liibaantaaba lagu xure watuubuu ila allahi jamiica ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun baa ilahay leey subxana wa tacaala alistikfaar watawba waxay ka mid tahay asbaabaheedii waxaa ka mid a asbaabaheeda muxaasabatu nafsi qofku naftiisan dhibta badan inuu xisaabo ayaa ka mid ah ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu ma qadamat ligad wاtaquu اllah ina allaha khabiiru bima tacmaluun naftaada inaad xisaabtid oo allah ka cabsatid oo berri maxaad la kulmi doontaa inaad isfiirsi baa laga rabaa war haddaad caawa dhimato oo god lagu dhigo ool mari inta lagu maydho kafan lagugu xiro xabaashi lagu dhigo ciiddi lagugu rogo waa inaa isweydiisaayoo tiraahdaa maxaa kaa horeeya oo camal saalixa ilaahay horti maxaa ku yaala ila mogta adoon nool baad xisaarin kartaa kasoo qaad hadda adoo fadhiyama nafti naftu kaa baxdo rabbi haddii lagu hortaago haye maa rabuka man rabuka wamaa diinuka wamaa nabiyuk haddii lagu yidhaahdo maxaa kaa horeeya waa isweydiin kartaa haddaad markaa dee xaaladaadu fiicnayn waad issixi haddii kalena waad maxaan ku idhahdaa asaxantayna waa dadaali marka qofku ibnu kaiir oo kale wuxuu leeyahay aayadda waxaa looga jeedaa xaasibuu anfusakum qabla an tuxaasabuu naftiina xisaaba intaan lidin xisaaba wanduruu maada dakhartum lianfusikum u fiirsada naftiinna waxaad ukaysateen u kaydsateen oo min alacmaali saalixa ah macaadikum wa cardikum calaa rabbikum maalintaa noqonaysaan rabbigiina subxaanahu wa laydiin soo bandhigi doono yowmaidin tucraduuna laa takhfaa minkum khaafiya oo cardigu waa laba qayboodoo cardi khaas caam baa kala jira cardiga caamka waa kaas ymaidin tucraduuna laa takfa minkum khaafiya cardiga khaaska ahna waa ka muminka qofku si gaara alla ah ula hadlayo camalka caynkaasa ma samaysa dembi tacrifu damba kada waryaa dembiga waxaasa ma garanaa samaysa ha waa garta ha waa samey waa samey maalin hebla waxaa samaysa soo garan maysa meesha waxaad ku samaysa waxa waxaad samaysa ah qofku markuu is yidhaha kuwa dhammaantay baa ilahay wuxuu ornay adduunkan anaa kuu xilqariyo ku asturay maantana waa kuu dhaafay ba alla ornay subxana cardi khaasaa kaa la yidhahdaa marka dee inaad kuwaa geli doonto ma ogid adigu war uma hayside waxaa la rabaa in nafta sii xisaabtid naftana waa dhibaato badan tahy ina nafta la amaaratun bisuu naftu waa xumo farid badan tahy soo maha dhibaateeda badan inay wax barata ma rabto inay jahli ku noolaatay rabtaa inay zinaysatay rabtaa xaaraanta cuntay rabtaa inay soonta ma rabto sadaqa la baxdo qur'aan akhriso alla barido cibaadaysato ma rabto inkaaray rabtaa naftu wa amaa man khaafa maqaama rabbihi wanaha nafsa can ilhawaa faina aljannata hiya alma'wa waa laba shardio naarta jannada lagu gala soo nafta xumaha laga reebo alla hortii oo laga cadfado war adigoo qaawan oo aan gudnayn oo dhar xidhnayn oo kaba xidhnayn baa ilaaha weyne waaxidkaa lagu hortaagi doonaa maxaad maalintaa odhan doontaa waana isweydiisa naftaadu waxay rabto nafta waxbay raboonaysaa qalbiga waxbaa kusoo dhacaya fara badan wixii danteeda ku jirtana naf yahay ku jirta dheh samee waxaan danteeda ugu jirin ay kugu wadana naf dani kuguma jirtee hilib iyo dhiig iyo dheecaan iyo lafaanu nahay naarta ilaahay iskama celin karno laa tubqii walaa tadar lawaaxatun lilbashar iskama celin karno adna tabarmahaysaadnatabarmhliginoogdhenat faama man aa waaahara alxayaata dunya faina aljaxiima hiya almawa qofkii dee isagoo xadgudba oo xuduudiiba ka tallaaba nolosha adduunyana isagu door bida oo aakhira ka doortaba jaxiima hoy u noqonaysa xadiiska ibnu cumar fi saxiixayn xufat اljannatu bilmakaarih wa xufat الnaaru bishahawaat wa fii riwaayatin xujibat اljannatu bilmakaarih wa xujibat الnaaru bishahawaat buu nebigu ley alayh الsalaatu wasalaam naftani waxay rabto oo xun oo dhan naartii dayr u tahay dayr bay u tahay qofku hadduu derbi kusaa ugu soo wareego dayrka iyo derbiga meel la gelayo marka dambe xagguu soo taagaya albaabkii soo maaha de wuu iman saaad u leedahay xumaanta macaasida waxaan gaar waxaan gaar kan samee kan samee midda mid kugu dhiibayo waad ku dhiba marka dambe wixii wanaag ee macruuf iyo khayra saad u samaynayso u samaynayso nafta ula dagaalamayso u samaynaysay marka dambe maxaa samayn waad ku khaatumaysan adiguna marka cibaadada iyo daacada iyo qofku marka hore qur-aan akhriska iyo qiyaamuleylka iyo ducada iyo wardiga iyo cibaadaadka iyo waa ku dhib qofka marka hore mar qur-aanka fiiri facbudhu maxaa lagu xijiyey wastabir licibaadatihi alla caabud ku samir cibaadada baa lagu yidhi naftu way kasoo booraysaa marka hore ma oo kale tusaale aan idin siiyo neefka adhiga ah marka saylada lagu gado xoolaha sama taqaanaan saaladii iyo kaadidii iyo wixii baa yaalla neefka meesha lagu gado xoolaha neefka ariga halkaa markuu joogo maciyo maashaasu maanta dhan uu taagan yahay oo xayawaan kalena joogaan oo ku kaajayaan oo saaladu ka buuxdo buu iska joogaa neefku haddii lasoo iibsado oo gurigii la keeno oo meel fiican oo nadiif ah aqalkii lagu xidho daaqad hoosta inta lagu xidho meel lagu xidho maantoo dhan ma aamusayo maantoo dhan ma aamusayo neefka qaqaqaq waa qaylinaya biyo ma cabayo oo caws hadaa u cuni maayo muxuu rabaa meeshii kaadidii saaladii war ogow ma naftan marka u horeysa cibaadada iyo ma ogola waa diidaysaa waa ku rafaadaysaa maxaanku waa dhibaysaa waa hamaansanaya qur-aanka akhri markuu istaaga waa caajisayaa indhaha biyo ka duulayaan haakana ha kuwood adigu danteedaa ku jirta marka da waa ayib waxyaabaha waxaa ka mid ah istiqaamada asbaabteeda almuxaafadatu cala salawaati alkhamsi maca aljamaaca salaadaha shantaa ah in jamaacada lagu xafido gaar ahaan ragga iyo de dumarku waa iska adkaan kartaaye de waa in uu ku xafido qofka salaad jamaacadeed uu ku dadaalo waayo ina salaa tanha can alfaxshaai walmunkar waxaa ka mid ah asbaabaheeda alabu lcilmi cilmiga in la dalbo oo la barto cilmiga loo jeedaa muxuu yahy cilmu lkitaabi wasunna qofku hadduu jaamacad ka soo baxo b h d wato shareecada waxba aynu ka garanayn jaahil baa loo yaqaanaa mithaalu dalik macalin baa anigoo meel dukaana ku jira meel bibita ku jira ama caanlaa ku jira baa nin injineera ah, baa noo soo galay oo jaamacaadkan maadiga ilaa b h d ka gaaray ninkiibaa meeshii waa fadhina waa goor subaxoo adahayoo kale ah markaasuu hindhisay markuu hindhisay wuxuu yidhi sorry intuu hindhisay waan fiiriyey ninkii mar kaleu hindhisay sorry buu haddana yidhi waan garanayni waa nin injineer oo shirkad dhan oo telefoonada ah buu injineerkeedii yahay oo maxaan ku idhahdaa centerlightka iyo sixniga shirkaddu isku xidhiidhiya waa nin aqoon fiican ole technologiyada hadha waan ku idhi markaasna dhistay sorry maxaa u tiri dee meesha dad baa fadhi wax ku cunayo dadkii waan ku hor dhiso iga raalli ahaada baa idhi haye marka la hindhiso diinteenna islaamku waxay tiraahdo ma taqaanaa dee sorry haddaan eri maxaa xumeeyey iga raalli ahaada diintu waxay tiraahdaa baa idhi alxamdulilah qofma ku hindhiso hadhowna kan kalena waa u duceysaayo alxamdulilah markuu qofku yihahdo yarxamuka allah baa la dhahaa isna wuxuu dhahaa yahdiikum allah waslix baalkum wallahi niyo ma maqal buyir weligii aniga artaas cumrigiisa toddobaatan waa jiraa ninkaas qiyaastii marka qofku hadduu b h d wato oo laakiin shareecada waxba ka garanaynin waa jaahil soo maha de weysada waxa kaga jabay iyo aan garanayn xitaa kaga jabay weysada oo garanayn qofka marka cilmu lkitaab wa sunna in lagu dadaalo waa wasiilada aad ku garanayso ilaahay subxaanah wa tacaala culimada marka alla ka hadlay wuxuu inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waa macrifada ilahay u subxana wa tacaala waxaa ka mid a ikhtiyaaru suxba alsaalixa saaxiib wanaagsan inaad dooratid gabadh muslimadaa tahay gabadh muslimada oo wanaagsan oo adiga kaa dadaal fiican oo kaa cibaado fiican oo kaa aqoon fiican oo kaa daacadsan oo kaa ikhlaas badan oo kaa taqwo badan raadso kor bay kuu soo qaadaysaa mid kaa liidata haddaad ku dayato raacdi ka war salkay dhulka ku dhufanaysaa haddeeta maxay ku taraysaa mid adiga kaa horaysa ku dayo raac kor bay kuu soo qaadaysa sida wiishoo kale kudallacaysaa lakiin mid adiga kaasii hoosaysa haddaad ku xidhatid isku meel baa tegaysaa sooma miisaanka saaxiib wanaagsan qof iska luma horta ma jira ogaada qof kasta oo lumay qof unbaa lumiyey sooma ogid qof iska luma ma jirto markaasaa rasuulku wuxuu leh sal alla alay waalih wasalam isagoo arrintaas xadiidka waad garanaysaan mujaalasada saalixa iyo jaliiska saalixa jaliiska suuga ah faa'iidada ku jirta waad garanaysaan qofka qofka wacan la fadhiista iyo qofka qofka xun la fadhiista aakhirna ilahay wuxuu alla akhilaau yowmaidin bacduhum libacdin caduwun ila lmuttaqiin ma ujeedaa baa laga soo reebay rasuulku xadii wuxu yh sal alla alay wasalam almaru maca diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil qofku qofka uu la socdo ee saaxiibkii ah buu la dhaqan yahay waroy qof walowba qofka aad la saaxiibayso iska fiiri buu nebigu leh sal alla alay wasalam iska fiiri buu ku leeyahy marka haddaad qof haddaad la saaxiibto gabadh diyaano ah maashan waxaan laisku caddeeyo aad la saaxiibtid adoo midabkaagii maariinkaa iska ogolba hawshaadi wa haddaad la saaxiibtid oo la socsocotid maalinta hore waad ku diimin waxaan maxaad u marsanaysaa walaala xaaraan way iska dhaaf yaaq ma fiicnaa maalin dambe waxay bar itus farta aan mariyay bal inay caddaynaysa in kale stayb stayb maalinta dambe marba mar marba mar inaad isku qabsataan baaba laga yaaba weelka lagu marsanaya marka dambe haiga dhamaysanayo wax ii raabiyo maalinta dambe ay noqoto e waayo de wax waa step step mogtahay marka haddaad mid quman la saaxiibtidna qof quman baad noqon qof iska loo marka ma jiro sidaa awgeed waxa weeyaan mithaalun baan uga jeedaa hadda idinku dadkaa ma tihdiine lakiin waxaan uga jeedaa qof kaa ama qof xun ha la saaxiibo la saaxiibayso mustaqbalkaaga aakhiraya adduun baa ku xidhan ka fiirso qof munxarif haddaad la saaxiibto oo diinta culimadii caayaya oo dacwaddii caayaya oo qofta duraya haddaad la saaxiibtid maxaad umaleyda adna marka de berita waxaad arkaysa asagoo adoo wix ku dhex jiraad arkaysaa qofka muslimka hal qaacidaan idiin sheegayaa qofka muslimka ah qofka muslimka ah haddii talo wanaagsan oo aakhiradiisa iyo adduunkiisa u fiican aadan u sheegayn dhaqaalo iyo hanti aad ku dhaantana aadan siinayn oo walaalo hoo wax ku qabso aadan dhehaynin afkaaga ha ka nabad gacmahaaga iyo lugahaaga ha ka nabad qalbigaagana ha ka nabad haddaadan waxba ku taraynin qofkan ha dhibin muslimka ah qof muslima ha dhibin oo dhibaato ha ugeysnoo waxba taraynin sidaa awgeed marka haddaad qof munxarifa oo caqiide ahaan u munxarifa aad wax ku darsato oo culimadii iyo diintii iyo dacwadii iyo khayrkii caaya qof kasta oo la soo qaado ah, qofkaasi waa murtad kaasi waa mubtadici waa faasiq waa gaal waa waa waxaan ku idhaahdaa waa jaasuus ummadba nabadgeli mayso soomaalida waxay tidhaahdaa isumajeeda islaan laaye isumajeedaba islaan laaye malaha afsoomaaliga halkan yar cirir ku yahay anu soomaaliya marka imiye isma jeedaa islaan laayay ba ismalaw tiraahdaa waktiga aynu ku jirno waxa weeyaan wakti adag weeyaan soomaalida mudugta waxay ku mahmahaan reer mudugta mudugta ma taqaanaa malaha haabaa iska leeda ma beela tahay <laughs> waayahay dadka yar malaha garan maayan beela tahay ama dhigay kama mudugta waxay ku mahmahdaa dab ku geliyoo tuuga kuu cida habaar kama weyna mahmaadaa fiiri dabkugeliyo tuuga kuu ciidamise habeer kama weyna haddii guriga dab kaa qabsado guriga waa ololey dabkii kuu soo gurmaday oo alaabta alaabta la qabta tuuga wa kusoo gurmaday habeer kama weyna dee soo ma waxna dabkii waa cunay wixii kale maxaa cunay maxaa qaatay tuugtii baa qaatay cayr baatay marka xaalkeennu inagu wadankii dab baa galay nidaamkii soomaali iyo qarnimadeedu wixii waa la burburay labaatan sana la rafanaya lagu dhex jiraa inkaarqabo oo dhan waa usoo shaqa tega ma ujeedaa xaalad adag ba marka lagu jira maxaa lagaga badbaadi karaa ducaa ilaahay la baryo iyo istiqaamo la toosnaado iyo dadka diin iyo alla kacabsi khayr lagu tuhmayo oo lagu xidhnaado ayaa lagaga badbaadi karaa waxyaabaha socda ee muhiimka ah diintan iyo dacwadan iyo khayrkan laysuma quura hadda ogaada gaalada iyo mujrimiinta iyo munaafiqiintu dumarka xijaaban madaarista malcaamadaha dugsiyada masaajida dacwadda khayrka waa dhibaysa ma ogola qandhaa qabanaysa ma ogola soomaalida waxay ku maamaen reer mudugtaasi dabagaaloo qoodhahaaga laguma quuray yidhahdaan diintan laysuma quuro laysuma quuro dacwadan iyo diintan iyo khayrkan laysuma quuro raalli baan la ysaga ahayn ma ujeedaa lagu quuri maayo dad baa xijaabka ad gabdhaha muslimaadku xijaabin ay dhibaysaa wal gabdhaha waa la bal maxaa laga kadeedaya bal waxaa dusha laga saaray bustayaal baa loo xidhay qaar baa odhanaya munaafiqiin ah. qaar baan ogoleen waxaas o dhan ma ujeedaa waa inaad ogaataa marka laysuma adigu ilaahay diintiisa cibaad ku calfo aakhirada iyo diinta cibaada lagu calfada cibaad ku calfo waxaa ka mid a ah asbaabta xifdu ljawaarix can lmuxaramaat xubnahaaga jawaarixdaada muxaramaadka ka ilaali indhahaaga ha daawanin waxyaalaba badan baa la fiirsadaa hadda banoonigaa la fiirsadaa iyo kubadda filimaan inkaar qaba musalsalaad ah musalsalaad oo af soomaali lagu tarjumayo oo ay kanaaladu soo daayaan baa jira oo la daawado waxaan arkaya ramadaantii ka hor kuwo kusii tahniyadaynaya ramadaanta waxaan idin soo bandhigi doonaa musalsal caynkaas ah waaba lasii bandhigi doonaa ramadanka lasku soo dhaweynaya filmaanta musalsalaadka aad baa dumarka iyo caruurta ugu ba-an yihiin markuu soo galo dadku khalaas kaana calaa ru'uusihim ayr wax dhaqaaqaya ma jirto hadal iyo telefoon la qabanaya albaab la furaya iyo ma jirto iyo ilmo ooyiyo caan la siinaya iyo wax kale dab hadduu digsi gubanaya ma jirto bahalkaas waa waxaa filmaanta turkiya iyo masaaib iyo balaayo jira cishqiga beenbeenta ah qof dumaroo toban nin udhexaysa baa meesha lasoo bandhigayaa oo waxaas dhan la wada shaahaysa masaaib oo dhan baa meeshan akhlaaq xumo diin xumo dadnimo xumo dhaqan xumo oo dhan baa ku jirta qofka indhahaaga ilaasho xaaraanta ka ilaasho dhagahaaga xaaraanta ka ilaasho dhagaysigeeda afkaaga xaaraanta ka ilaali calooshaada xubnahaaga jirkaaga ka ilaali ilahay waa ku xafidaya subxana wa tacaala nin salafkii ka mid ah wuxuu arkay nin odayo shayba waayeela oo tuugsanayuu arkay markaasu wuxuu yidhi kan ma ujeedaan markii uu yaraabu ilaahay dayacay markuu weynadaasna ilaahay dayacay buu yidhi ibnu rajab alxambali kitaabkiisa la yidhaahdo la yidhaahdo jaamic alculuum walxikam kitaabkaas muxuu ku sharxiyey arbiciinka dheh arbiciinka ma taqaanaan nawowi buu ku sharxiyey aad buu u fiican yahay qofka arbiciinka lafdigiisa akhrista kitaabka ha akhristo xadiidkan markuu keeno odhanaya man caadaa lii waliyan faqad aadantu bilxarbi ayuu miaalo badan keenaa waxyaabaha uu keeno waxaa ka mid ah nin shayba odayoo ka booday doonni xeebta intay ti boqol jir taqriiban cimrigiisiibuu ka soo boodayoo halkaasu ku booday dadkii baa la yaaba nin waayeelna waata saan waa u boodaysaa xooggaaga see weeye haadihi xawaasun xafidanaaha fi siqar faxafidaha allahu fi lkibar ma ujeedaa xubnahan markaanu yaryarayn oo dhallinyarada ahayn baanu xafidnay cibaadaan ku ilaalinay iyo diin iyo khayr markaan gabownay ilahay baana xafidiyey ixfad illaaha yaxfadka xadiiskaas ku keenaya baan filaya sharxiisa ixfad illaaha tajidhu tujaahak haddaad doonaysa in lagu barakeeyo noloshaada intaad nooshahay ilaahay inuu ku xafido ilahay ilaasho maxaarimta iyo muxaramaadka iska ilaali ilahay kaa xarimay subxaanahu wa tacaala waayo waxaan waa lagaa waraysan doonaa ina asamca walbasara walfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula kulli waa lagu weydiin doonaa man kaana yuminu billahi walyawmi alaakhir falyaqul khayran aw liyasmut buu nabigu yuri calayhi salaatu wasalaam qodobka sagaal waxay macrifatu khuduwaati shayaan lilxadari minha shayaanka iyo wadooyinkiisa uu dadka ku lumiyo inaad barato baa lagaa rabaa ilahay cibaadu kaa rabaa subxaana wa tacaala yani eh, allah subxana wa taala wuxuu leeya bani aadamkii maxaa lagula ballam cibaado shaydaanka iskaka fogaada li ya ayuha aladiina aamanuu laa tattabicuu khuwaati shayaan inahu waman yatabic khuwaati shayaan fainahu yamuru bilfaxshaai wlmunkar iska jaa lagu leeyahy istiqaamada qofku uu rabbigii ku toosnaado aan maanta dhan ka sheekaynayno maxay tahay faaida ku jirtaa faaida ku jirtaa fiiri ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu kuwii rabbigayo waa ilaahay ku toosnaaday oo daacadnimo iyo diin ugu toosnaaday tatanazalu calayhim lmalaaika malaa'ig baa kusoo degaysa markaa naftu ka baxayso allah takhaafu ha cabsanina ha cabsanina qabriga iyo su-aasha iyo madowgiisa iyo waxa idinka horeeya iyo aakhiro iyo siraadkii iyo allala kulankii iyo maxsharka iyo meeshaa ku dambayn doontaan ha ka cabsanina walaa taxzanuu ha ka murugoonina waxaa ka soo dhimanaysaan caruur iyo xaasas iyo waalid iyo qaraabo iyo mas-uuliyaad iyo xil aad hayseen inay dayacmaan markaa dhimataan kabacdi ha ka yaabin wasee loo gelayaa naxnu wliyaaukum fi lxayaati dunya wa fi laakhira adduun iyo aakhiraba anigaa weligiina buu ilahay leeyay subxaana wa ma ujeeda waxaa kaloo laleeyahy waabshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun jannadii laydinku yaboohay ku bushaaraysta naxnu wliyaaukum fi lxayaati dunya wa fi laakhira walakum ma tashtahi anfusukum walakum ma tadacuun naftiina waxay rabootaad leedihiin ayaa la leeyay subxana wa tacala waxaa lagu gebagabeeyey nuzulan min ghafuurin raxiim ma ujeedaa aayaddan iyo kayrkeed fawaa'idaasoo fara badan ayaa ku jirta oo laga helayaa oo qofkii muslimka ahaa la rabaa inuu istiqaamadiisa iyo diintiisa iyo khayrka uu ku dadaalo waana shayga muhimka ah ee qofku inuu ilahay amarkiisa shareecadiisa ku toosnaado laga rabo waaye ilaahay marka uu waxyaabaha kugu kaalmaynaya istiqaamada maxay tahy marka waxyaabaha muciinaadka ah maxay tahy o adducaau watadaruc ilahay inaad barido ilahay dhulka isu dhigto oo aad barido inuu ku toosiyo oo ku saxo oo camalkaaga saafi iyo ikhlaas ka dhigo oo ku hagaajiyo weeyaan maalin kasta salaadaynu tukanayna waxaanu idhahnaa ihdina siraat almustaqiim soo ma jeedid kow ducadaasaa lagaa raba waayo ducadu waa qofka muuminka hubka uu haysta weeye rasuulku wuxuu leh sal alla alay wasalam alla wuxuu leh waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum waidaa salaka cibaadii canii fainii qariibun sideed damiir baa aayaddaa ku jira sideedaba ilahay baa unoqonaya waidaa salaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaani falyastajiibuu lii walyuminuu bi lacalahum yarshuduun sideed damiir baa ku jira alla unoqonaya baryada ilahay subxana wa tacala rasuulkuna wuxuu yidhi man lam yadcu llaha yaqdab calayh qofkaan ilaahay baryin ilaahay waa u caroodaa ma jecla markale rasulku wuxu lay sal l sl salu llaha kula shayin xata shisac wax kasta ilaahay weydiista xitaa haday kabtu kaa goodo suunkeeda wixii aad ku samaysan lahayd ilahay inuu kusii weydiisto nebigu leh alayh salaatu wasalaam labo alishtigaalu bilcilmi sharci inaad ku mashquusho cilmiga sharciga ah barashadiisa waayo cilmigu camalku hogaanu yahay faclam anahu laa ilaaha ila allah wastakfir lidanbik marka cilmi baa lays amray camalka ka hor qofkii muminka marka waxaa la rabaa inuu dee ku dadaalo cilmiga iyo barashadiisi ayaa lagaa doonaya cilmiga iyo barashadiisa markaad dalbayso laftiisa cidda aad cilmiga iyo diinta ka qaadanayso ka fiirso soomaalida waxay tiradaa qofka aad kaba ka tolanayso kabihiisa alla eegaa ma fahantae soo cilmiga iyo diinta shareecada markaad ka qaadanayso diintan waa ammaano ka fiirso qofkaad ka qaadanayso qof kasta oo soo cumaamataa ha ka qaadani waxa la sheegayo waqti adag baase lagu jiraa saddex alxirsu calaa tamasuki bisunna inaad ku dadaashid sunnaha nebiga qabsashadiisa sababtu maxay tahay aلsunaةu safiinaة الnajaah waa doonida lagu badbaado sunaha nebiga alay الsalaatu wasalaam atamasuk alxirsu calى اtamasuki bالsuna sunuhuna waa safiinaة الnajaah inaa ku dadaashin man camila camalan laysa alay amruna fahuwa radun man axdaa fii amrina maa laysa lahu minhu fahuwa rad waka xadiis waa garanaysa qodobka afaraad ee muraaqabat اllahi fi الsiri wاlcalan ilahay inaad muraaqabayso marka aad si qarsoodi ah iyo si muuqataba inuu ku arkayo ilaahay waa ku arkayaa waa ku maqlayaa cilmigiisu kugula socdaa waa kaa warhayaa waa kuu jeedaa qof indhaha lagu hayaata oo haddii hadda anigu intaan shaqo maal aan kuu diro shaqadaa qaba ku idhaahdo qofna halkaa aan taago ku idhaahdo qofkaa waardiye ka qabo shaqada qabtay in kale si fiican inta qofkaasi kudul taagan yahay wasaalasa sooma alle subxaanahu watacaala walilaahi almathalu aclaa waxa weeyaan isagaa ku ilaalinaya muraaqabada waa inaad dareentid waxay kaa ilaalinaysaa xumaha waxaad samaynayso qodobka shanaad mujaahabatu nafsi walhawa washayaan mujaahabatu nafsi walhawa washayaan inaad naftaada iyo hawada iyo shayaanka aad la dagaalantid oo aflada iska ilaalisid oo naftaada wakti kasta aad xisaabtid wax yar iyo wax weyn baad ku xisaabtid salafkii waxaa ka mid a ah nin la odhan jiray muxaasibi almuxaasibi habeenka markuu guriga yimaado uu sariirtiisa seexanayo ayuu intuu fadhiisto is xisaabi jiray saaka waagi intuu beriyey wixii uu sameeyey naaqis iyo ziyaado buu xisaabi jiray lix aliktaaru min tilaawati alqur'aan qur-aanka akhrintiisu qofku u badiyo oo qofku isku dayo inuu qur-aanka xafido intii uu xafidi karo inuu samaysto wardi yawmi ah wardi yawmi ah oo maalintii juz qur'aana inaad akhriso ugu yaraan soddonka bisha hal mar aad dhamayso raatib saas inaad samaysato haddaad jiratid ama hawl kale kugu timaado qof akhriyaa laguu qoraya oo kale ma ujeedaa ramadaan haddii la soo gaaray laba juz inaad ka dhigtid oo tartiib tartiib marba si u akhrisid maalintaas ramadaanta saddex alikhaaru lix toddoba dheh alikhaaru min dikri illaahi caza wajal inaad dikriga ilaahay badisid gaar ahaan aad daa'imtid adkaaru sabaaxi walmasaa adkaarta subxi iyo galabtii la akhriyo iyo adkaaraha kale ee munaasabaadka ah ila munaasabaad baa hadda masaajidka marka la soo gelay mid baa la akriya marka laga baxay mid baa la akriya suuliga marka la gelay mid baa la akriya marka laga soo baxay mid baa la akriya marka la seexanayo marka lasoo tooso marka guriga laga soo baxayo waxaasoo dhan baa jira soo maa adkaartii sabax masaaga ilaalisid munaasabaadka adkaarti ku timina inaa ilaalisid qiyaamu leylka inaad ilaaliso waa sharafta qofka muminka qiyaamu leylku inaad ilaalisid ayaa lagaaga baahan yahay habeenkii wuxuun inaad tukatid wuxuun wax un adigu caadayso saddex rakacadood ilaahu halmad tukatay hal bes ah qiyaamulayl la-aaniyi kugu dhicin waa fursad cadiim ah oo ilaahay salaad habeenkii niska dambe soo degaa samaa dunya markaasu wuxuu dhahayaa yaa ibaryayo aan ajiiba addoommadiisa caalamkao dhan buu la hadlaya war addoomahaygiow war yaa ibaryayo oo aan ajiiba yaa wax weydiisanayo aan siiya yaa dambidhaaf weydiisanaya aanu dambidhaafaba ornay fursadaasi qofka ka faa'iidaysanaya waa ayo waa su'aal waa ayo qofka ka faa'iidaysanaya waa qof laba sifa leh sifada koowaad waa qof naftiisiiyo shaydaan ka adkaaday naftiisiiyo shaydaan qof ka adkaaday ma ka faa'idaysan kara sifada labaad waa qof og inuu yahay baahane ilaahay u baahan yaa ayuha annaasu antum lfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid baahida aad leedahay haddaan hadda idin idhahdo warqadaha loo qaybsho dumarkan baahidiina soo qora warqadda waa nugu ihaatay mid kalena sidaa dhihi lahayd qof walba waxaasu qori lahaa baahi ah baahi adduun baad leedahay baahi aakhiraad leedahay hanuun baad u baahantay caafimaad baad u baahantah iimaan baad u baahantah islaamnimada lagugu sugaad u baahantah cilmi baad u baahantahay in lagu xafidaad u baahantahay baahi adduuniya baahi akhiraad leedahay qofka marka baahane inuu yahay rabbigii u baahan og arrintaasi xoqayso qalbigiisa jaariska waa ka faaidaysanaya qofka oo naftiisa iyo shaydaanna ka adkaaday marka habeenkii in xilligaa la kaco oo xitaa haddaadan daahir ahayn xilligaa inaad kacdid oo fariisatid ila istikfaartu waa kuu furantay oo tasbiixdu waa kuu furantay oo ducadu waa kuu furantay soo maha aad fadhiisatid ilaahay baridid rabbiyow aad waxaa weydiisatid oo markaad ilaahay baryayso aad ku bilowdin marka ilahay waa la ammaanaa marka hore waa la ammaanaa hadda nin boqoroo madaxweyneha markaa u tagto wax ka doonaysid marka albaaba kasoo gashatir boqor madaxweyne gaari baan kaa rabaa lacag baan kaa rabaa guri baan kaa rabaa ma ohanaysaa markiiba maxaad dhihi nin nin boqoraa dhan isay kuu ducaynayso oo ku ammaanayso ilaahay markaad xilkaa qabatay alla khayrqaba khayrqabaa tahay waa kana ammaan horta marka hor wax kabacdi baad dhehaysa waa yara maanta kusoo booqdayoo gurigii waxbaan u baahnaa gaari ila waa ninaad buuxisay mar hore kuu qori markiiba soo ma dee alla kaaga cabso walilaahi laclaa ilahay markaad wax weydiisanayso marka hore ammaan ammaan haddana af carabi garanay af soomaaliya kuu diid ila waa ku sheekaysaa ilaahayow samadaas muggeed intay samada muggeeda iyo dhulka muggiisa intay la eg yihiin oo mahad ah adigaa iskale ilaahu intaad abuurtay makhluuqa bad iyo berri wixii ku nool tiradooda intay la eg tahay oo mahada adigaa iskale ilahu carshigaaga culayskiisa intuu leegyahay mahada adigaa iskale ilahu adduuniya aakhiro adigaa mahadsan ah, miyaa ku diida soomaaliga ammaanta waa taqaanamaanaysa nabigaad ku salinay sal lay slam ilahay ad baryaysa ugu fiican asmaada ilahay inaad ilahay ku baryido magacyadiisa wacan ba ilahay ku baryaysa subxana watacala laba siyood baa lagu baryaya magacyada ilaahay inaad si guud ugu barido oo tidhaahdid ilaahu magacyadaada wanaagsan wanaagga heer ka gaaray iyo sifaadkaaga waxaan kugu weydiistay waxa iyo waxa iyo inaad haddaad garanayso asmaaulxusnaha asmaada haddaad garanayso micnahooda isku toosisid baahida aad rabtid iyo magaca ilaahay maxaa hore maalan dembi dhaaf baa rabtaa ya afaaru ikfir lii ya raxmaanu irxamnii ya casiizu acizanii ya kariimu akrim bi ya latiifu ulduf bi ya caliimu callimnii ya xakiimu asaluka alxikma ya shaafi ishfinii ya muxsinu asaluka bixusn khatima ma ujeeda ya xaliimu asaluka alxilm wlana ya casiizu ciisan amaa ilaa dalik maxaa isku beegan baahidii iyo codsigii ma ujeed iyo isminkii yaa khafaaru alligi khafaarka ayow ikfir lii yaa xaliimu alligi dulqaadkan badnaayow dulqaad iyo deganaanshaan ku weydiista yaa caliimu alligi cilmiga badnaayow cilmi naaficaan ku weydiista yaa muxsinu alligi muxsinka ahaayow khaatimo wanaagsan baan ku weydiista yaa xakiimu xikmad baan ku weydiistay yaa shaafi caafimaad baan ku weydiistay yaa raxmaanu raxmad baan ku weydiistay yaa cafuwu cafis baan ku weydiistay ma jeeda haddaa garanaysa maxaad ku beegaysaa magacii iyo iyo baahidii saasaa lagu barya alla subxana watacaala nabigana waa lagu salaynaya marka u dambaysa barnaamijkaas saas isugu habaysanya lakin waxaa khalada soomaalida qaarkood waay dadka waa waaweyn markay wardinayaan waxay dhahaan yaa latiifu yaa latiifu yaa latiif latiif ismiga ilahay ma yahay mise maa horta su-aal haddi kor u hadal ilkay runba waa la caddeeyaa eh. ya haadhe hala baqine way sooma dadka qaar ba waxay odhanayaan wardinayaan yaa latiifu yaa latiif somayna arkin yaa latiif yaa latiif sax maaha arrintaas maxay sax ku ahayn haddaan hadda adiga ku idhaahdo faadumoy faadumoy faadumoy faadumoy maanta o dhan maxaad odhan de sheekh waxa ii sheegaa magaciida soo maha <laughs> saaad odhan maysa ii sheeg he de hee wax ii sheeg markaad yaa ladiif yaa ladiif u leedahay maanta ilahay baad u yeerta sooma ilaahayo ilaahayo ilaahayo ilaahayo baa tiri wax sheeg hadii waa yahay ilahay dambi dhaaf ama ilahay naxariisa de ama ilahay caafi la de dadka waa yeerka halka in saxa waa muhiim magaciibu maanta ku wardinaya waxna ma sheegayo walahi maal acla waxay la mid tahay saan sheegaya maanta qofka u yeeraya hebelow hebelow hebelow markaa tira qofka magaciidaaba ku dhahan waxii sheegde soo ma waaye waxaa ka mid a waxyaabihii oo soo qodobka ala alxirsu calaa salaamati alqalbi inaad ku dadaashid qalbigaaga salaamadiisa alxirsu calaa salaamati alqalbi qalbigaadu inuu fayoobaado maxaad ka ilaalinaysaa fayoobanshihiisa waxaad ka ilaalinaysaa waxyaabaha macnawiga ah ee qalbiga ku dhaca xasidka ka mid a waxaa ka mid kamida waxaa ka munaafiqnimada waxaa kamida shakiga waxaa kamida adduunyada oo lagu dadaalo ururinteeda danaca faraha badan cujbiga iscajabinta qofku inuu iscajabiyo hadda waadam waxaa soo baxday waxa la yidhahdo qofku hadduu hal kitaab iyo laba kitaab akhristo juscamaha tafsiirkiisu barto sheekh buu isu soo dhigayba tashayuq ummadda inuu ka shaar weyn ismoodaya waa inaad ogaataa inaad tawaaduc iyo dacfi badan isdareensiisaa oo aad hoos u dhigtaa oo cujbiga iska ilaalisa iyo kibirka duulul amalka adduunya jacaylka waxaas dhan waa amraada khatarta xisi macnowa iska ilaali qodobka sagaalaad ataqalub bayna alkhawfi waalraja ataqallub waa inaad ku gadgadoontaay udhaxaysaa cabsi iyo rajo ilahayna waad ka cabsan waadna caabudi hadda waynu soomaynaa bal fiiri salaad baynu tukanaynaa shantii salaadood soonkii baan soomaynaa xajkii baan xanjinaynaa taraawiixdii baa la tukanaya waxaaso dhan baa la samaynaya zakadii baa la bixinaya haddana iyadoo la samaynayo waxaa la isleeyahay haddana arma ilahay ku cadaaba soo caloosha kama lihid arma ilahay ku cadaaba armaa xagna waad ka caabudi labadaa sifo allah mooyaane cid kale kuma kulmi karto yadcuunana inahum kanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban warahaba wa kanuu lana khaashiciin ma ujeeda laakiin markaad dhimanayso ama aad maxaan ku idhaahdaa naftu ku hayso amaad xanuunsan tahay cabsidii halkaad dhigaysaa rajahaad weynaynaysaa rajahaagii baad weynaynaysaa markaas waa qodobkaas qodobkaas tobnaad musaaxamatu lculamaa dadka culimada ah oo la cidhiidhiyo ciriirinta aan sheegay kursiga laga kiciya maaha micnuhu iyo meeshay fadhiyaan oo isku ciriirsho waxaa loo jeedaa in cilmiga barashadiisi ku dhowaanshahooda xalaqaadkooda cilmiga ah kelimaadkooda fawaa'idda iyo su'aal weydiinta tawjiihaadka wax badan la waraysto oo culummada lagu xidhnaado oo gaar ahaan qofku markuu dhalinyaro yahay soomaalida wuxuu ku mahmaadaa dhalinyaronimadu yani labaatan jir intuu geed ka boodo tale ka boodaa fudaydkaa ku badan deganaanshaha ku yar waayo aragnimabaa ku yar qofku markuu dhalinyaro yahay wuxuu jecelyahay wax kasta in orod lagu gaaro rabaa wax kasta in lagu gaaro ilmihii hadda dhashay haddii hadda caawa hooyadu ilmo dhasho ilmihii uu dhasho subaxii ma war hedha kac weliyahow sonkor iga soo gad meeshan dukaanka may dhehaysaa maxaa la odhan war hedha islaantii xalay markay umushmiya xoogaa yaro waadatay baa la odhanaya soo ma waayo dee ilmo dhashay miyaa sonkor soo iibiyey subaxii iyo caleeni imu soo gadaa ima rooti imu soo gadaa mama gaarin soo diintan iyo risaaladan iyo dacwadan la wado xaqa ya dawada wa la wadi waa laga shaqayn ummaddu inay khilaafadii rasuulka soo noqoto oo shareicadii laysku xukumo axkaamtii sideeda loo fuliyo intaad nooshahay ee aad joogtana waa dhici kartaa bacda mawtikana waa dhici kartaa laakiin intaan noole khasab aan arko hadda degdeg iyo bowsiis ma suuragalba suuragal maaha ummadaba diinta iyo loo bislaya loo baahan yahy dadkan magaalooyinka dacwadda ku urursantah tuulooyinka iyo baadiyaha waa ku liidataa nin wadaada ii sheekeeye wuxuu yidhi meel baan dad dacwo ugu tagnay baadiye ah dad fara badana degan waan la wacdinay waxbaan u sheegnay nin aroosa oo baadiyaha degan baadiyaha ku aroostay oo amaanaha arooskii markaa ku jira ayaa yidhi wadaadada anaa kaxaynayo caawa neef u qalayo waka waa meel marka baadiye oo la wada degan yahay meeshii wuxuu yidhi masaajid yar baan uga samaynay salaadahan ku tujinaa waa tawjiihinaa bahaarada baanu kala hadalnaa inta badan iyo cibaadaadka tawxiidkai waxa wuxuu yidhi ninkii maqhribkii baan gurigii tagnay markaan tukanay gogol baana loo dhigay shaah buu noo soo kariyey neef buu noo qalay annagoo iska fadhinoo iska sheekaysana dahaaradii iyo qubayska iyo waxaasaa la isweydiiyey markaasaa ninkii wuxuu yidhi oo kaaley waxaan idin su-aalaya wadaadow ma waxaad leedihiin islaantaada xalaashii aada guursatay markaad la kulanta ka qubayso saas ay leedihiin zinadaa laga qubaystaa ma xalaashaa laga qubaystaa iyagaa kacagoogosha diinba ma haysataan buu yidhi <laughs> ma ujeedaa jahliga bal fiiri muxuu qabaa isagu ya muxuu qabaa wuxuu qabaa mowtata xaaraanta in laga qubaysto aan tan xalaasha laga qubaysan jahligu heerkaasu maraya soo ma ujeedid marka dee dacwadii diinta wadisteeda ayaa asal ah qodobka koo tobnaad daraasatu sirat nabawiya nebiga siiradiisa in la daraaseeyo oo dadkii culimada ahaa siiradooda la akriyo oo lala noolaado kutubta la mudaalacaysto cilmiga ah oo maxaanku dhaha siiradii taarikhda rasuulka dib loo fiiriyo rasuulka dhaqankii fi noloshiisa oo dhan dhalasho ila geeridiisa dib loo eego culimada tiradooda dib loo fiiriyo qodobka koob iyo tobnaad labayo tobnaad alxirsu calaa mucaasharati alakhyaar dadka wan wanaagsan in lala mucaasharo lala noolaado oo maxaan lala saaxiibo qodobka saddexiyo tobnaad aliksaaru min dikri lmowt qofku inuu badiyo geerida xusuus qodobka ku xiga alkhawfu walxadaru min suui lkhaatima alkhawfu walxadar inaad ka digtoonaato oo aad ka cabsato suulkhaatima inay kugu dhacdo suulkhaatima rasuulkuna wuxu yidhi sal alla alay wasalam sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica suu wanaagga iyo macruufka samayntiisa qofka waxay ka ilaalisaa maalintuu dhimanayo geeri xun inuu ku dhinto qodobka lixiyo tobnaad su'aalu llahi walisticaadatu bihi min alfitan ilahay wax weydiisa la weydiisto fitanta ilahay inuu kaa badbaadiyo mid daahirka iyo midda baatinka ahba ilahay inaad weydiisato allahuma inii acuudu bika min mudilaati lfitan buu nabigu ohan jiray sal alla alay wasalam ku fitanta waxlmisaan kaa magan galay qodobka u dambeeya iyo qodobka ku xiga alistifaadatu min alwaqti walxirsu calayh waqtiga in laga faa'iidaysto laguna dadaalo waqtiga waayo cimrigaagu waa maalmo iyo bilo iyo saacado iyo daqiiqado laysu geeyey soomahade waaba cimri waa intaas weeyaan ama alwaqtu kasayf in lam taqdac yaqtacuk qodobka u dambeeya tajdiidu tawbati walinaaba had iyo gooraale in towbada iyo noqoshada ilaahay qofku uu maxaanku hore cusboonaysiiyo weeyaan wixii aan asiibay waxay ahaatay alle xaggii wixii aan ku gafayna nafteeda iyo shaytaan asal allah subxaana wa tacala an yajcalna ma yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana